baab yahay weeyaan baabkan wuxuu daba socdaa baabka ka horreeyey oo ahaa baabu lwasiyati binnisa dumarka in loo dardaarmo wanaag oo khayr oon la xumaynin baabkaas yuu daba socdaa wey maadaama uu kaga soo hadlay xaqa dumarka ay leeyihiin iyo naxariista loo galaa iyo baabkaas uu ka soo waramay musanifka oo adiladii aayaadka iyo xadiista uu soo arooriyey ayaa naasaba inuu soo arooriyo xaqa uu zawjka ku leeyahay haweentiisa ama xaaskiisa qaala allahu tacala rabbigan wuxuu yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa alrijaalu ragga qawaamuuna kuwo u taagan weeyaan maamulkooda dhaqaallayntooda xumaanta laga reeba samaantoo la fara xifdigooda qawaamuun wa qaa'im ku taagan wayaan oo dhowra oo dhaqaaleeya oo xifdiya oo nafaqeeya oo waxaa weyaan wamaa ilaa dalika qawaamuun way u taagan yihin calanisaai bay u taagan yihiin weliba wayna ka fadli badan yihin waxay muxuu ahay qawaamiin ku yihin madaxa u yihiin bima fadala allaahu alle wuxuu ka fadilay bacduhum barkood calaa bacdin barka kale uu ku fadilay weyaan walaysa dakaru kalunha walaysa dakaru qofka ragga ama muxuu labka ma ahanin kalluunta dhadigoo kale ma ahaanin weyaan oo isku nooc ma ahan ilahi subxana wa tacaala ragga ka magacka guud ahaan waxaa weyaan fadli gooni ayuu siiyey waadna garanaysaan in ayna jirin haweeney nabi ah in jirin ilaa rijaalan nuuxii ilayhim weli lama haya weyaan islaan ama haweeney nabi ah fadligaas marka rabbi subxana wa taala uu ku khalqay taas ay qaa'imiin ku noqdeen qawaamiin ku noqdeen tan labaadna wa bima anfaquu bixinta ay bixiyeen min amwaalihim maalkooda ay bixiyeenna qawaamin bay ku noqdeen weyaan faalixaatu haweenka wanwanaaga badan oo wanwanaagsan faalixaat haweenka wanwanaagsan qaanitaatun muiicaatun kuwa aeeca weeyaan zawjkooda qabla dalikan rabbigood aeeca weeyaan xaafidaatun ilaaliyo lilghaybi maqnaashada ilaaliya weeyaan bimaa ilaaliyaan xafida u xafiday allaahu alla weyne aayaddan waxay ka sheekaynaysaa rabbigan subxaana wa tacaala inuu caddeeyey uu leeyahay dumarka iyo ragga marku mxuu ahaa laga hadlo ragga inay mas-uuliyaddii ilaalintii nafaqadii odaynnimadii ay dushooda saaran tahay waxay ku yeesheen arrinta ayada fadliga rabbi uusiiy subxana wa tacaala oo jinsi rajul wa jinsi lmara in jinsu rajul uu fadli badan yahay inkastoo afraad badan oo mxuu ahay dumar ay mxuu ahay afraad badan oo ragga ka fadli badan yihiin laa shaka walaa rayb marka tan labaadna waxaa weeyaan ninka iyo naagta waxaa nafaqada lagu leeyahay oy waajib ku tahay ninka ragga ah. marka labadaas sabab awgood ayuu ninka qawaamadiisii iyo madaxnimadiisii iyo maamulkiisii ayaa muxuu ah ku qaatay weyaan haddii marka haweenka ninka uu muxuu ah fadl ilaahay subxana wa tacaala laakiin idaa kaanat hiya almunfiqa tan wax nafaqaynaysa haddii ay noqoto ama labadiinaba meel inka wada nafaqeeyo oo hal meel nafaqada inkaga socoto oo adig waxba ay ku soo maraynin qawaamada nuskeed waa dhici sooma ninkuu macnabeley hadda qolyahan yurubka iyo meelahaas dhib badan bay sheegtaan islaantii lacagta lasoo maryaaba cayrtii waxyaabihii marka ninka wuxuu iska noqonayaaba caag yaro meel yeelti ilmaha inuu haayo xafaayada ka badela howlahaas duu dhaqaaqi waaye caleyh raxmatullaahi waa bannaanka la aadinaya marka qawaamada iska dhacaysa lidaalika hala xamaasho islaamaha hala biilo si waxaa weeye qawaamada ay qaybta kale u dhicin fadligaas keligiis muxuu ahaa wakhtigaan ma shaqaynaya marka gabdhaha xaafidaadka ah saalixaadka baa aeecaan subxaana wa tacaala ninkoodan way aeecaan kadalika waxaa weyaan waxay xifdiyaan ay dhowraan maqnaashada ninkaay dhowrayaan ninka markuu maqan yahay in gurigiisa la dhowro in maalkiisa la dhowro in gabadha farjigeedii iyo cirdigeedii ay dhowrta cirdigiisana ay dhowrta ayaad rabbigan subxaana wa tacaala ku ammaanay gabdhaha mu'minaadka faalsaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilghaybi bima xafid allah ilahay in la xifdiyo caraabtaas in la xifdiyo in muxuu aha la xifdiyo in mxuu ahaa xurumaadkaas iyo farjiga iyo wixii la midka la xifdiyo qofta nafteeda ay xifdiso dhammaan waxyaabaha ilahay u faray wey in la xifdiyo sooma marka gabdhaha wanaagsan saasay waxba xifdiyaan weeyaan nacam wa ama alaxaadiidu xadiista miya fa minha waxaa ka mid ah xadiidu camr ibn alaxwas asaabiq xadiidka alaa wastawsu biاnnisa'i khayran fainama huna cawaanin cindakum waatiguu nabigu sal sal allah aleh ali slam xadidka laba boqol iyo lix iyo toddobaatan xadiidka iyo mxuu aha ko sideeanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam idaa dacaa hadduu u yeedho arajulu ninka imra'atahu haweenaydiis hadduu u yeedho ilaa firaashihi gobashiisa inuu mxuu aha gogashiisa aad ugu yeerto oo falam taati ay u imaanin oy diido fabaata kadibna uu barya qadbaana isagoo caraysan calayha dusheeda ku caraysan lacanatha waxaa lacnado oo naxariista alla inay ka fogaata ku xataa tusbixa ilaa ay ka muttafaqun caleyh riwaayaadka qaarna waxaa ku sugan xataa yarda ilaa uu ka raali marka waa halis islaanta marka ninkeeda inay mxu faraashkiisa hadduu u yeerto aado xaqa uu ku leeyahay ay ka inay diidana lama ogola haddii ay diidana malaa'igta nacladaysa ciyaadan billaah wa fii riwaayatin lahuma idaa baatat ilmaratu haweenayd haddii ay barido haajiratan ayadoo ka haajirtay oo ka fogaatoo diiday firaasha zawjiha ninkeeda mxuu ahay gogashiisa lacanat almalaa'ikatu malaigta ea naclado xataa tusbixa ilaahay ka wa fii riwaayati riwaayadna qaala rasul lla wuxuu yidhi sal allahu aleh wasalam waladii allih ku dhaartay nafsii naftaydi biyadihi ay ku sugan tahay min rajulin nin ma oo yadcuu u yeera imraatahu haweenaydiis u yeerto ilaa firaashihi ugu yeerto oo fataba aydiid calayhi isaga ilaa haddii uu jirmiya kaana wuxuu ahada aladii allihii fi samaai koreeyey allihii sareeyey subxaana wa tacala samada kudhex jira maahan macnaheeda asamaa kullu maa kaana murtafic ayaa samada la yidhahdaa ayna allah allah fi samaa macnaheeda maha samada ana allaha taxwiih laa laysa kamidii shay yacni waa kor weeyaan kor allah subxaana wa tacaala allihii kor jiray ayaa marka kaana wuxuu ad alladii allihii fi samaa kor jiray ayaa saakhitan mid u caraysan calayha dusheeda weyaan xataa yarda canha ilaa u karaalinoda xadiidka aad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ayضa ana rasuula lah rsulka al sal allah aleh waslm qaala wuxuu uma bannaano limra'atin haweeney oo muslimad ah an tasuuma inay soonta wa zawjuha ninkeedana shaahidun uu jooga ilaa biidnihi idinkiisa mooyaane waa soonka hadduu yahay sunno weeyaan ama soonka faradka ah, idin lagama sugaayo ninka walaa muxuu ahay uma bannaan inay idinto fii beytii gurigiisan ilaa biidnihi inuu idmo mooyane inay dad iska keensad guryaha guriga u joogaan oo asagana uusan raalli ka ahayn ayadna looma ogola weyaan muttafaqun calay wa hada lafd lbuhaari xadiidka aad wcan ibni cumar radi allahu tacala canhuma can اnabiy wuxuu ka wariyey sal allah alيh ali wslam qaal nabigan kullukum dhammaantiin raacin lajra ayaa tihiin qof wax la jira oo oo rabbibaa raaci idinka dhiga weyaan kullukum dhammaantiin raacin lajira ayaa wa kullukum dhammaantiinna mas'uulun waxaa laga su'aali doona laga weydiin doona can raciyati raciyadiisa waalamiiru amiirkana raacin waa raaci lajira weyaan raciyadii ayuu raaci ka yahay warajulu ninkana raacin wuxuu raaci ka yahay calaa ahli beytihi ahlu beytkiisuu raaci ka yahay ilmihiisii iyo xaaskiisii iyo cidda hoos joogta ayuu mas-uulka yahay weyaan wlmaratu naagtana haweenaydana raaciyatun ayadna la jirayay waxay ka tahay calaa beyti zawjiha guriga ninkeeda ayay mas-uuliyad ka tahay mas-uul ka tahay weyaan iyo waladihi carruurtiisa fa kullukum dhammaantiin raacin la jiro ayaa tihiin wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun waxaa laga weydiin doona waxaa laga su'aali doonaa can raciyatihi la jiri waxyaabihii raciyada ahaa loo dhiibay ood raaciga ka ahaa ayaa wax laga weydiin doona muttafaqun calayh xadiidka aad وcan abi caliyin waxaa laga wari طلq bn caliy radia allahu tacala canhu ana rasula rasulka al sal allah alيه ali wslam طalq ibn cali ninka la yihahdo saxaabigaas ah xadiid waxaa jira uu mashhuur kuyo lagu yaqaan oo xadii kale oo nin kaleo saxaabi u weydiiyey uu ka hor imaatanyah inaan cumdaha ku soo marnayna suuragal miya marka waxaan u baahannaha jazakum alla khayran qof sheego dalqi bn cali xadiidka u wuxuu yahay waliba waa baabu ahaara marka la joogo weyaan baabkaas baabu ahaara ninka kaleo saxaabiga ah xadiidka u wariyo xadiidkaa ka hor imaadsanna inoo sheega tan saddexaadna labada xadiioo iska hor imaatan wixii lagu jamcina sheega intaas haddii la helo bas weeyaan waa la guulaystay laakiin haddii la sheegi waayo xaalad waa adkaatay nacam fadal su-aasha ma fahamteen ma fahamteen su-aasha su weeyaan ninka la talq ibnu cali xadiid ayuu wariyey xadiidkaas fii baabi ahaara ahaara qaadashada iyo amaba eh, aan soo dhoweeya naqd alwuduu ayuu ka hadlay kadibna ninka asagao al bn cali saxaabi kale waxaa jira isna xadiikaas digiisa keenay oo adika hor imaadsan sida aahirkiisa ah wariyey labada xadiina sibaa lagu jamciyey marka waxaan u qof sheega xadiidka u wari ali waa kow wuxuu yahay xadiidka laboo ka hor imaadsanna wuxuu yahay waa laba qodobka labaad qodobka saddexaadna sheego labada xadiid culimmadu waxay ku jamciyeen qof alladii cindahu yarfac yadahu waajib <laughs> manzili waa insha alla majliska dambe hadduu ilahay qadaro dhowr qofood taqaan waa in marka la helo insha allahu tacaala nacam xadiikaas marka an abi aliyin wxalwi bn aliyin radi allahu tacala canhu ana rasu rsulka al sal la alay slm qaal wuxuu yidhi idaa daca rajulu ninka hadduu u yeero zawjatahu haweenaydiis lixaajatay dantiis ugu yeerto oo nin i naag wixii ka dhexayn laha inay dhex maraan ugu yeerto falta'tii ha u timaado wain kaanat haba ku sugnaata foornaha mxuu ahaa haba dul fadhido oo mxuu ahaa muufadii iyo jabaatigii iyo waxyaabihii ka shaqaysaba ha taagnaato eh ayadoo xataa jikada ku jirta hadii aad u yeerto ha u timaado yuu nabig sal allah aleh waslm rawahu tirmidi wanasai wa qaala atirmidi xadiiun xasanan saxiix waa xadiidkan oo saxiix xadiidka aad waan abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nabi nabig wuxuu ka wariy sal allah aleh waslm qaala nabigan wuxuu yidhi low kuntu haddii aan ahaan lahaa aamiran mid fara an yasjuda inuu sujuuda an yusjada miya maxaa idiin qoran axad miyaa idiin qoran an yasjuda maxaa qoran axsanta low kunta haddii aan nahay aha n an abi hurayraa radi allahu canhu halad baa ku jira mxuu aha nusadan xadiikaas dib ha loogu noqdo wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nabi nabig wuxuu ka wari sal allah al slm qaal nabigan wuxuu yidhi low kunta haddii aan ahay aamiran midfar axadan axad midfar haddii aan ahay an yasjuda inuu u sujuuda liaxadin axad uu u sujuuda la amartu waxaan fari lahaa almar'ata haweenayda an tasjuda inay u sujuuda lizawjiha ninkeeda rawaahu tirmidi ayaa wariyey wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiiun xasanun saxiix saas weeyaan xadiidka xadiidka aad waan ummi salmta radi allahu tacala anha qaalat waxay tir ummu salm qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem ayuma mra'atin haweeney la arko haweeney kasto oo maataad dhimato wa zawjuhaa ninkeedana canhaa xaggeeda uu raadin raalli ka yahay dakhalat iljannata jannada alla ayay gelaysaa rawahu tirmidiyu wa qaala xadiiun xasan dacafahu asheikh اlalbani fi adaciifa xadiidkaas sanad ahaan waa daciif weeyaan nacam ida sallat ilmar'atu hamsaha wa saamat shahraha wa xafidat farjaha wa ataacat zawjaha qiila lahaa kaas marka xadiidkan hadduu xataa daciif yahay axaadiis kaloo saxiixa ayaa marka u marqaati kacaysa weeyaan oo macnaha waa macno saxiixa laa shaka nacam xadiidka aad waan mucaadi bni jabalin radi allahu tacala anhu can nabi nabig wuxuu ka wari sal allah alay slm qaala nabigan wuxuu yidhi laa yudi yuusan laa yudi laa tudiyayna dhibin imraatun haweeney zawjaha ninkeeda laa tudii cafwan laa tudii ma dhibto laa tudii ma dhibto imra'atun haweeney zawjaha ninkeeda ma dhibto fi dunya adduunyada kuma dhibto ilaa haddii ay dhibta miya qaalat waxay tidhahdaa zawjatuhu haweenaydiisii oo min alxuuri alciin kuwa ah indhaha muxuuah weynaa oona caddaanta badnaa waxay tidhaahdaa xuurlciinku waxay leedahay haweentii muxua ah xuurlinteeda xagga uu ku qabay ama ilaahay ugu talagalay subxana wa tacaala waxay leedahay laa tuudii ha dhibin ninkaan ha dhibin laa tuudii ha dhibin qaatalaki illaahu allaha ku oo allah muxuaha ku dhibaateeyo oo dhiboo dhan allaha muxua ah dushaada yeelo fa inamaa uni huwa isaga cindaki agtaada dakhiilun wuxuu ku marti ayuu ku yahay naziil marti ayuu ku yahay weyaan yuushiku wuxuu muxuu xaqiiqa ama u dhow yahay an yufaariqaki inuu kusoo faaruqa ilayna yufaariqiki inuu usoo faaruqa ilayna annaga xagganaga ee ninka ha iga dhibin allah ku naclada ay saasoo leeda weyaan subxaana allah rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan xadiidka waa xadiis saxiix weyaan وعن أسامة xadيiثka aad وعن أسامة بن زaيد رضي الله تعالى عنه عن النبي wuxuu ka wari sal اه sلم qال nabigan wuxuu yidhi maa taraktu kama aanan tegin bacdii gadaashay fitnatan fitna hiya iyadaba adaru ka dhibaato badan oo ka dhibaatayn badan cala rajuli ninka cala rijaali ragga min annisaai naagaha u dhib fitna ka fitnada dumarka iyo dhibka dumarka oo ragga ku dhacda kama teginu nabig sal alla ly slam yani dhibka dumarka ay ragga ku hayaan wax salin ikhwaani ma ahan wax fudud ragga haddii la waraysto muxuu ahaa la yihahdo dhibka idin hay ka warrama ya waxaan umayna mesha laga kala carari lahaa ya ragga qaar waa la garaacaa dumarka soo lama garaaca ragga qaar waa la garaacaa ha u malaynina nacam ja maada cindak xadiidka baabka calaaqadu ley miya baabu zawji cala almara sooma zawjka xaqa wuxuu ku leeyahay dumarka xaq haweenayda waxaa ka inayna dhibin inayna dhibin anlaa tu'diih ayaa ka ah. marka haddii ay dhibta marka waa la habaaraya halkaasa laga soo habaari ya marka ma sahlano naam naam isaga de waa soo istawsu bnisaai baabulwasaya bnisa eh, waa laba beej taqriiban axaadiid aad u badan oo toban ku dhow ayaan kaga soo hadalnay oo nabigeena sal allah aleh ali wasalam oo xataa leeyahay ragga dumarka iyagoo xataa khaldamay garaaca inay akhyaar ahayn oo dad akhyaarnimo lagu tirna oo dadka akhyaarta aho la soo dhaway inay ahaynmaxay eh, noqonayaan akhyaarta ya ahayn maxay noqonayaan ya ya <laughs> marka saasuu nabiga dhahay xitaa halkaasaa la gaarsiy waxa la yidhi akhyaarba maaha dadka dumarka garaaca ama dhibaataya akhyaarba ma ahaba kadalika fainamaa hunna cindakum cawaan baa la yidhi waa maxaabiis waa dad asiiraad aho gacantaada ku jira ee u naxariista khiyaarukum liahlihi wa ana khiyaarakum liahlihi waad garanaysaa marka taas waa laga soo hadlay weyaan hadduu dhibaatay asnaha waa ka daran yahay weliba dee isagaa sii darnaana maxaa yeelay isagii waa ka awood badan inta badan inta badan inkastoo laga yaaba inay cagsiga dhacdo waa ka awood badan yahay waa ka dulqaad badan yahay xataa marka dulqaadkiisa in la helo waa shay lagaba maarmaan weyaan lidalika alaaqa waad arkaysaan saan u tegi doona insha allahu tacaala gacanta waxaa weligeyn in la helo qofka mxuu ahay qabuulka iijaabka samayna oo mxuu ahaa haweenti lagu mehrina waa isagii qofka furana waa isagii xaalaad naadir ah islaanta ay gacanta ay u gelaysa furiinka wuu jiraya oo xaalat alfasqiga iyo wixii la midka waa laga yaabaa iyo khulaca iyo waxyaaba yaroo kooban waa jiraan asalka furiinka nin gacantiisa la geliy haddii islaamaha gacanta loo gelin lahaa furiinka ka warrama markii liiskafaba maxay tahay su jawaabtu maxay tahay tabarteeda ifurwa intaas wa mar alle markaiur marka maalintii meeqa jeer isfur lahayd wixina waa saddex jeer bas wa mar afraad maba lahaba waa aalaaqu marataani faimsaaku bimacruufin bimacruufin aw tasriixin biixsaan haddii gacanta loo geliyo bisha loo dhiiba bisha ayada ay saddexdaba dhammaanaysaa marka mar alle markaa xanaaqdaba ifur waa ama waaba ku furay ifur maba talemogta waa ku furay marka waa laa shaka xikmad badan baa ku jirta oo aan caadi ahayn xaqiiqatan naam ayib allah mustacaan xadiidka nacam baabu nafaqati cala alciyaal ciyaalka oo la nafaqeey ayuu baab weya marka laga hadla marka waxaa weeyaan xaaskiiyaa soo geli ilmihiyaa soo geli qaraabadii kulnooleeda soo geli dadka adiga ay nafaqadooda ku waajibkaah ayuu baab kala jeedaa sheekha caleyh raxmat ullah qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi wacala almawluudi qofka loo dhalay lahu isaga waxaa dushiisa ahaatay risquhunna inuu irsaaqo oo mxuu ahay uu masruufa iyo kiswatuhunna inuu arad bixiyo dumarkii mxuu ahay wax dhalay bilmacruufi wanaagna uu ku aradbixiyo kuna cunto ayaa laga rabaa dushiis ahaatay weyaan qaala tacala alle wuxuu liyunfiq ha bixiyo duu sacatin waa sacnamo qofka u saaxiibka ah oo ilaahay subxana wa tacala u ballaariyey risiqa udu waasiciyey min sacatihi waasicnimadiisa mxuu wax ka bixiyo waman qofkii ama duulkii qudira lagu ciriiriyey calayhi dushiisa risquhu risqigiisa lagu cariiriyey falyunfiq ha bixiyo mima ha ka alla uu siiyey ha ka bixiyo qayb ka mida weyaan laa yukalifu allahu kuma mashaqeeyo nafsan naf ilaa maa aataahu wuxuu siiyey unbuu ku mashaqeeya subxana wa tacala wuxuusan alla u dhibin qofka kuma kalifo weyaan qofka haddii aadba tabar haynin oo maalinta biilka bixin karaba uu yahay laba shil ama shil ama saddex shil lama dhahay laba kun waa inaad bixiso maya laguma ma laha wixii aad marka ilaahay uu muxuu ahay karsiiyo unbuu qofka bixinaya weyaan isagana waa insun gaabinin oo juhdi badan ula imaado qaala tacala alle wuxuu yidhi wamaa anfaqtum wixi aad nafaqaysaan ood bixisaano min shayin fa huwa allah subxaana wa tacala yukhlifuhu wuu idin badel siina waa idin badel siina weyaan oo khaliif buu ilahay subxana wa tacala idin siinaya badelkoodii idin siinaya wax allo waxaad nafaqaysaan ama adduunkan ha lagugu siiyo ama aakhara ha lagugu siiyo weliba waxay u badan tahay adduunna inaad ilahay mxuu ikhlaaf ku siiyo aakhirana uu rabbi subxana wa tacala ikhlaaf ku siiyo haddii aadan adi iska halaynin xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo sideetanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi qala rasul lah rasulka wuxuu yidhi sala allah aleh ali slam diinaarun diinaaru anfaqtahu aad ku jidka alleh hal shilin oo dahaba weyaan diinaarka ood jidka alle ku bixisay iyo wa diinaarun shilin dahab ood anfaqtahu ku bixisay fii raqabatin qoor aad xurayso addoon aad xurayso raqabada waa addoonka iyo wa shilin oo dahab ahood tasadaqta bihi aad ku sadaqayso calaa qof miskiin ilaahay oo iska caadi aad ku sadaqaysatay iyo wa diinaarun diinaar oo anfaqta aad ku nafaqaysay calaa ahlik ahalkaada aad ku nafaqaysay acdamuhaa kan u weynaanta badan ugu weyn ajran xagga ajarka waxaa weeyaan alladii kii anfaqta aad ku nafaqaysay oad ku masruuftay calaa ahlika ahalkaadaad ku masruuftay weyaan kaasaa fadli badan jidka alleh jihaadkii aad ku bixisay kii waxaa weeyaan aad naf ku xoraysay aad miskiin dhibaataysan ku sadaqaysatay iyo kii aad reerkaaga ku bishay xaaskaadaad ku bishay kee fadli badan kanaad xaaskaad ku bisha wayaan dadka qaar waxaa dhici karta inuu reerkiisa wax ka ciriiriya laga yaabaa oo laga yaaba maanta hadduu wax yar haddii xataa aad ilaahay u waasiciyo maanta inuu ka farxiya ama aad bal maanta dhowrkan kun ha lagu soo adeegto oo farxeena waa ku adagta laakiin maqaxaaduu fadhiisanayaa saaxiibadiis iyo asxaabtiisa u yeerayaa marka saddex kun afar kun laba kun wamaa ilaa dalika ayuu bixinayaa reerkiisana waxaa laga yaaba maalinta ayada inuu rubac hilib ay soo gataan ya oo hamil aad uu yahay ama ay nuskiila soo gataan oy xataa suugadii aynu u anficin arrintaa waa dhici karta waa dhacdaa sooma arrintaa khatar waa ah, ikhwaani fillah qofka asagoo qofka aan hayr mas-uulka inta aad asxaabta inaad ama masaakinta aad wax ama aad wax hadiyayso waa sax oo dhankaad bakhayl ku noqonin laakiin waxaa loo baahanya tawsicada aad u samaynaysa ummaddan kale ayaa kaaga habboon ehelmahaada iyo reerkaaga kaaga haboon laa shaka walaa rayb jiraankaa kaaga habboon marka in arintaad laysu miisaamo oon halka fadda dhankoo la rajaxin ayaa loo baahan ya weyaan fiikum naam ayib xadiidka laba boqol iyo sagaashanaad wacan abi cabdilahi waxaa laga wariy cabdilahi abis wayuqaal waxaa la abu cabdiraxmaan thawbana ibnu buj duda buj duda nacam mawlaa rasuuli illaahi sala allah alay slam qaala wuxuu yidhi ninkaas qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allah aleh wasalam afdalu diinaarin diinaar afdalu diinaarin diinaarkan ugu fadli badan oo yunfiquhu u nafaqay arajulu ninka ama qofdu dumarka hore lamid weyaan markuu nabiga rajul leeyahay in badanoo ka mid ah, maadaama raggii aad nabiga hor fadhin jireen inta badan saasaad ula jeeda laakiin waa lamid qofka dumarkan waa lamid haddii ay wax nafaqayso rajulka meelo badana xagga nafaqada iyo xagga salaada iyo waxyaaba badan marka sheega inkastoo tan dumarka haaliban ay waajib ku ahayn oo ragga ay waajib ku tahay Eh, laakiin markii rag lala hadlaa macnaheeda maaha dumar in meesha laga bixinaa saas ma ahan weyaan ilaa xaalaad eh, kooban oo sharciga uu caddeeyey waa gooni afdalu diinaarin diinaar waxaa ugu fadli badan oo yunfiquhu u nafaqeeyo alrajulu qofka diinaarun waa diinaaru yunfiqu ku nafaqeeyo uu ku biilo calaa ciyaalihi ciyaalkiisa iyo dadka uu yahay weyaan wa diinaarun diinaar oo yunfiqu ku nafaqeeyo calaa daabatihi daabadiisii ama gaadiidkiisii oo fii sabiilah wadada alla uu ku ku aadayo weyaan iyo wadiinaarun diinaar oo yunfiqu uu ku nafaqeeyo calaa asxaabihi asxaabtiisa fii sabiililah wadada alla la jiray uu ku nafaqeeyo diinaar saasay u kala fadli badan wey kan koobaada ku fadli badan kan labaad waa kaas wahaakada saasuu nabig sheegay sal allah aleh ali waslem rawahu muslim xadiidka aad waan ummi salmata radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi qultu ana ya rasuulahyow hal lii ma ii sugnaadin ajrun ajar fii bani abi salmata abi salama ninka la yidhaahdo ilmihiisii muxuu ahay ajar ma igu sugnaaday an unfiqa inaan nafaqeeya oon biila calayhim dushooda aan nafaqeeyo ajar ma igu sugan yahay weyaan ilmo ay dhashay oo abisalama ay u dhashay intumarkii udhintay mxuu abusalama u dhintayna waa uu nabigu guursaday sal allahu aleh ali wasalam qisadii mashhuurka ahayd oy tiri inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun weliba iyada ola muxuu ahaa qof kaaga ka wanaagsan abusalama oo ku guursan doono muxuu yahay kadibna nabigana sal alla slam guursaday calayhi salaam marka abu salama markii ilmihii uu ka tagay waxay leedahay waa ilmahaydii ilmaha ayaga nabi allow hadii aan nafaqeeyo oon mxuu ahay oon biil siiyo ajir ma ka helaya ila waajib ayada kuma walastu ma ahi bitaarikatii mid ka tagana ma aniga hakada wa hakada inay kala firaaraan oy kala firdhadaan oo risiq raadin iyo biil raadin ay u kala firdhadaan oo mid walbu meel ka dhaca ilmahayga inay saas kala firaaraanna mxuu ahaa mid ka tegaysa oo diyaar u ah ma ahi inamaa hum iyaga baniya ilmahayga iyo wiilashayga weeyaan qaala nabiga wuxuu yihi sal alla ly laki waxaa ku ajru maa anfaqti wax aad nafaqaysa ajarkeeda ayaa kuu sugnaaday calayhim dushooda aad ku nafaqaysa muttafaqun calayh dumar iyo ragba marka waxaa weeyaan waa muxuu ahay qofkii nafaqa iyo wanaag la imaada rabbi subxana wa tacala ajarkiisa ayuu siinaya ilmihii aadashi waxaa siisana xataa maa tajcaluhu fii imraatik xadiidka aad an sacd bn abi waqaas radi allahu tacala canhu fii xadiiihi awiil xadiikiisi dheeraa alladii kaasoo qadamnaahu aan soo hormarinay fii wali kitaabka awalkiisa fii baabi niyati baabuniye aan kusoo hormarinay xadiidka toddobaad weeyaane ana rasul rasulka sal allah aleh ali waslem qaala lahu wuxuu yidhi nabiga wuxuu ku yidhi sacd ibn abi waqaas wa wainaka adiga lan tunfiqa ma nafaqaysid nafaqatan biil iyo nafaqa ma bixisid oo tabtaqi aad ku dalbaysa biha iyada wajha allaahi wajiga alla subxana watacala aad ku dalbaysid ilaa haddii aad samaysa miya nafaqayso ujirta waa lagaa ajirsiiya biha iyada sababteeda ajir lagaa siiya weyaan ujirta waa lagu ajirsiiyaa biha iyada sababteeda xataa maa allaha ka dhiga muxuu ahaa tajcalahu aad yeesho fii fi imra'atika haweenaydaad waxaad gelisaba allah ka dhige xataa maa tajcalahu waxaad gelinaysaba allah ka dhige fii fi imra'atika haweenaydaad afkeeda oo muxuu kaftan iyo naxariis iyo faracyaar iyo aad saa ugu geliso allah ka dhiga ilahi subxana wa tacala wuxuu kaa siinay ajir saasuu nabigeenna sal allah alay slam mutafaqun xadiidka aad waan abi mascuudin waxaa laga wari albadriyi radi allahu tacala canhu can nabigu wuxuu ka wari sal allah alay slm qaal nabigan wuxuu yidhi ida anfaqa hadduu nafaqaya alrajulu ninka ragga ah cala ahlihi xaaskiisa nafaqatan nafaqa oo yaxtasibuhaa uu ajar xisaabsanaa fa hiya iyada lahu isaga waxay u tahay sadaqatun sadaqa muttafaqun calayh marka niyadiia muhim marka anniyaat inama alacmaalu binniyaat wainama likul mri'in maa nawa subaxdii markaad biilka dhiibaysid niyayso markaad m ah ilmahaad usoo gadaysa mxuah juis wax usoo gadaysa niyeyso moosaad usoo gaday niyeysa nacnaca aad u diraysa ama aad usoo gadaysa tobanka shilin labaatanka shilin niyeysa xadiidka laba boqol iyo afar iyo sagaashanaad wa can cabdillahi bni cumar waxaa lagu radi allahu tacala can camr ibni caasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi cbdullahi bni camr ibni caas qaala rasul rasulk al wuxuu yidhi sala allahu aleh ali waslem kafaa waxaa filan waxaa kafaa waxaa ku filan bilmari qofka waxaa ku filan iman xagga dembigana ugaga filan an yudayac inuu dayaca man duul inuu dayaca yaquutu uu quud siiyo inuu dayaca ayaa dembi ugu filan weyaan ilmihii iyo reerkii adigii mas-uulka aad ka ahayd inaad maxaa dayacda ood quudkii iyo biilkii aad ka goosata ama aad ka daahiso ama aad waxaa weyaan ku ciriirisa intaas ayaa qofka dembi lagu cadaabtago dembi lisku muxuu ahaa cadaabo oo lagu xumeeyo intaasaa ugu filno nabigeen sal allah aleh ali waslm xadiidun saxiix rawaahu abu daawuud wa waana xadiid saxiix wrawaahu muslimun muslimna waa wari fii saxiixi bimacnahu macnihiisu ku wari qaala wuxuu yidhi nabigeen sal allah aleh ali waslem kafaa waxaa ku filan bilmari qofka waxaa ku filan iman xagga dembiga waxaa ku filan an yaxbisa inuu xabiso oo mxuuaha dhaqaalihii iyo raashinka uu ka xabiso caman yamliku qofka uu gacanta ku haya quutahu quudkiisa qofka aad gacanta ku xadiidka aad waan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana nabiy nabigeena sal allah alay slm qaal nabigan wuxuu yidhi maa min yowmin maalin ma jirto wayusbixu uu waabariista alcibaad addoomaha fii ay waabariistaan ilaa haddii uu jira miya malakaani laba malag ayanzilaana soo degayaan subax kasta markii ay mxu dadka ay waabariistaan waaga uu baryo laba malag ayaa soo degta kow fayaquulu wuxuu leeyahy axaduhuma midkood wuxuu leeyahay allaahumma allahayow acti waxaad siisaa munfiqan qofka mxuu wax bixiyo khalafan wayaquulu aakharu kii kale waa dhawaaqa wuxuu leeyahay allaahumma allahyow acti waxaad siisaa mumsikan qofka ku dheggan oon wax bixinayno gacanta adagoo bakhaylka ah talafan inay xoolihii ka dhintaan oy ka baaba'aan ay ka yaraadaan ilaahu asagana muxuu ahaa qaybahaan u sii saasuu malag kale leeyahay waa laba malag oo daahir ah laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ducadaas marka subax walba inay kugu dhacdo haddii aad rabto marka wixii yarada haysatay masaakiinta bannaanka fadhida iyo kuwan loo qayliyay somadarkin iyo kuwa aqribada iyo mxuu ahay dadkii adiga mxuu xaq kuga lahaa iyo wa ama saa'ila nooc walba ha ahaado ha ahaadee wixii aad awoodi karta sii weyaan markaas rabbi subxana wa tacaala wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuhu khaliif buu ku ku dhegday marka ku dheg malagaa ku taaganba inkaar baa ku haysata inkaar intaasa qofka ugu filan nacam tan lama ku jirtaa way ku jirtaa ayadaa ugu fadli badan hiya afdaluha ayadaa ugu fadli badan ya maalinta dhan maaha markuu malagga taaganya dawaaqa marka waagalab aad u baryo wa marka waxaa weeyaan ilaahay oo maanta qofkii wax ku dhagan wax bixinin wixii ka dil oo ka hadlay oo becsharada ka kharib oo maa ilaa daalika ya reerkaasi tan kalena waa mxuu tan reerka bas kuma koobno mabaash kulla sulaama min annaasi calayhi adaadaqokii haddii ay ku aada tusaale ahaan labaaanodonaaartanboqol ay ku aadde laba boqol lixdan kale xaggee waa inay baxdo ayadna nacam eh, waxaa geeriyooday shalay ilaahu naxariistay sheekh maxamed ayuub oo taqaanaanoo aadaankan ku xasuustay ilaahu naxariista runtii aad u qiimo badan ahaa culamaaء اlislaam raggii ugu qiimaha badnaa ka mid ah madiina khaasatan kuliyad quraan kariim afartan sano lasoo dhaafay ragga macalimiinka ahaa xaramka imaamka ahaa cajaladihiis aad wada taqaanaan oo meel ku jiray ninkaas ayaa shalay geeriyooday allahu naxariisto waxaa kaloo geeriyooday laba sheekho ayna nin sheekho isna sheekh xuseen la yihahdo doctor ahaa mombaaso jooga isna saasoo kale kow shalayuu geeriyooday sheekh kale oo isna muxuu culimada ducaadda ka aha oo siyalo ahaa sheekh cabdalla kale la yihahdo isna shalayuu geeriyooday subxana dad badan oo culimo ah ayaa shalay nin wadaad muxuu raggii magister ka dhiganaya madiina oo waxaa weyaan isna bakistania eh, culimada ka mid ah isaga iyo reerkiisa o shalay baabuur baa iyaga cumro ka imaada la dhacay marka subxaa lla shalay waxay ahayd maalin aad u xanuun badan oo cilmigii iyo dadkiisii rag badan ay ka baxeen rabbi subxana wataala an ka baryaynaa inuu u naxariisto darajaadkadan kor yeela wax ka khayr badan oo booskooda galna ilahi una siiy subxana wa tacaala eh, marka xadiidka marka waa kaa weyaan marka labada malag ayaa taagan marka qofka raba in ay wixiisa biiraan bal ha tijaabiya xadiikan xadiikan ducadaas malaa'igta tan wadaadada intay masaaidkiisa halkan ka istaagaan ay taas ayadad xag iska dhig bal tii malaa'igtayaaba taagan horta oon warkooda la soo celinayn taas markaa la tijaabiya waana dadka runtii dad badan baa tijaabi dad badan baa tijaabi haddii baabka caaw lacag aruurin lagu jiri lahaa qisooyin badan aan sheegi laha lakin lacag aruurin kuma jirno naam ayib inkastoo aad aqooni lacagta loo aruuriya xadiidka aad wacanhu abi hurayra waxaa la weri nabi nabiga sal sl qal nabigan wuxuu yidhi alyad lculyaa yadda sarrayso gacanta ayaa khayrun ka khayr badan min alyad sufla gacanta hoosaysa ka khayr badan weeyaan wabda waxaad ku bilowdaa biman taculu qofka aad biilaysa oo adi biilkaada biilkiisa ku saaran yahay ku bilaa wa khayru sadaqa sadaqa waxaa khayr badan maa kaana wixii ahaado can dahri hinan deeqtoon dhabarkeed wixii ahaada weeyaan deeqtoon dhabarkeed maxay tahay reerkaaga yaa iyo dadkii muxuu ahay adiga aad biilaysoo baahan sadaqada aad bixiso waxaa ka khayr badan oo ka fadli badan markaad ayaga aad biisho ood biilkooda siisa wixii ka soo hara inaad markaad sadaqaysa saas ayaa ka khayr badan weyaan haddii aad u kala qaybin karta na waa fiicanta laakiin baahan inaad tirahda muxuu waxbaan sadaqaynaa sadaqada tan ugu fadli badanna ayaga ay tahay khalad weeyaan wa khayru sadaqa sadaqa ugu khayr badan maa kaana can dahri laakiin ragga qaarkood sida abubakar radia allahu tacala canhu ardaa waa tii uu maalkiisao dhan kadibna nabigu wuxuu yidhi xaggeed waxaad soo tagtay reerkii taraktuhum warasuulahu ilahay iyo rasuulkiisa nugu soo taga yidhi marka ninkaa noocaas oo iimaankiisa iyo reerkiisa iswataan asaga markuu halkaa jooga reerkiina waa isku baabwa oo meesha asaga a jooga wada joogaan dadka iyaga marka waa dad e, doon wada saaran laakiin dadkan kala korkoreeya hadda aanba mxuu ahaa biila go'ay baabkaas aan aqoonin inaad tirahda iska sabr adinka iska jooga maanta waa waxba leedinma siinaaye ummaddan kala la taas waa tanala ogolayn oo la diidaa weyaan oo laga yaaba inay dhibaatooyin badan ay ka timaado reerihii ay ku dumaan wax ku dhibaatoodaan nacam can dahri hinan waman yastacfi qofka dhowrsada oo suaasha biniaadan ka dhowrsada yucifahu llahu ilahay baa dhowra nacam yucifahu llahu ilahay baa dhowra waman yastahni qofka deeqnana yuqnihi illaah allah dhowra weyaan ama allaha dhowra labadaba waa mxuuaha waa la dhihi karaa rawahu lbukhaari baabun hada baabun baab weyan wuxuu baabiyay alinfaaqu bixin la bixiyo mima yuxibu qofka wuxuu jecel yahay ood wax ka bixiso iyo min aljayidi shayga wanaagsan ood ilahay kusiiy inaad bixiso wanaaga uu leeyahy fadligiis ayuu baab iyo baabkan weeyaan qaala tacala alla wuxuu yidhi lan tanaalu ma gaaraysaan albira samafal alla oo dhabba ah ma gaaraysaan xataa tunfiquu ilaa aad ka nafaqaysaan mima tuxibuuna waxaad wa qaala tacala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu alla ibna war nafaqeya oo bixiyay min tayibaati maa kasabtum wixii aad kasbateen ood shaqaysateen kiisa wanaagsan wax ka bixiya mima hayin wax ka bixiy arajna aan idiin soo saarin lakum adinka min alardi arlada aan idinkaga soo saarna in wax ka bixiya weyaan xubuubta iyo imaarta iyo wax lamidka weyaan walaa tayamamu ha u qasdinay alkhabiia kan xun ha u qasdina oo minhu isaga ka mid ah tunfiquuna xalaad bixinaysaan kii aad bixinaysaan markaad wax bixinaysaan inaad kan xun u qasadaan oo timiraad bixinaysa oo kale timir wanaagsan waad haysaa tan xun waad haysaa tan cunadii soo haraartay inaad bixiso tii wanaagsan inaad reebato maya nacam haddii inta cuna la soo hartay inta la daadin lahaa laa shaka dad u baahan ayaa jir waa siinaya laakiin laa shaka walaa rayba waxaa ka fadli badan cunadii oo gasacaysan oo habaysan oon la faraynin in miskiinka loo geeya ka qiimo badan ka qurux badan wax soo haray oo muxuu aha in loo geeyo laakiin waxa haraaga in loo geeya ayaa ka wanaagsan inaan waxba loo geynin walaa shaka walaa rayb nacam nacam an anas waxaa laga wary radi allahu anhu qala wuxu yidhi anas kaana wuxuu ahaday abu alxata ninka abu alxa la yihahdo wuxuu guursaday abu alxa hooyada anas buu guursaday sooma nacam kaana abu alxata wuxuu ahay radi allahu tacala canhu akar alansaar ansaarkan ugu badan bilmadiinati madiina marka la yidhahdo dhexdeeda maalan xagga maalka min nahlin geetimireedka min tamrin ma dhihi karnaa maya min nahlin axabu amwaalihi maalkiiskan lagu kala gaceylo badan yahay ilayhi abu alxa bayraxaa intaba waa jirtaa baada iyo raad in la kordha bayraxaa iyo bayruxaa iyo biruxaa iyo biraxaa intaba waa muxuuha intaasoo baaba dhibaato malahan intana waxaa weyaan rag ku fasiray raximahum llah raxtan wa kaana wuxuu ahaaday axabu amwaali maalkiiskan ugu looga kalgacaylo badan ilayhi isaga bayraxaa idin qor adinkaad sooma laakiin sida mashhuurka ah bayruxa weeyaan bayruxa saasa hadda loo yaqaanaa madiina dadka degan bayruxa ay u magacaas ayaa loo yaqaanaa weyaan nacam kaana wuxuu ahaaday axabu amwaalihi nabiga maalkiiscafwan ninka layidha abu talxa maalkiiskan loo galgacaylo badan ilayhi isaga bayruxa bayruxa wa kaanat waxay ahayd mustaqbilat almasjidi masjidka nabiga ayay mxuu ahay kusii jeedo weeyaan wa kaana rasul rasulka alle wuxuu ahay sal allah alay slam yadkhuluha mid gala beertaas oo yashrabu ka caba min maa'in biyo oo fiiha ku sugnaada tayibin ee wanaagsan biyo macaan oo qabow qaal anas wuxuu yidhi falama nazlad markay soo degtay hadihi aayaayadanayto lan tanaaluu ma gaaraysan albira samafal xataa tunfiquu ilaad ka nafaqaysanad ka bixisaan mima tuxibun waxaad jeceshihiin qaama waxaa istaaga bualxa ilaa rasuulilah buu u istaagay sal allah alay wasalam faqala wuxuu ya rasuul lahyow ina allaha alweyne tacala korahay anzala wuxuu soo dejiyey calayka dushaada wuxuu ku soo dejiyey lan tanaaluu albira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayaddaas soo dejiyey waina axaba maali maalkay kan lagu kalgacayllo badan ilaya aniga bayruxa weyaan wainaha bayruxana sadaqatun waa sadaqa oo lilaahi ilahay dartisan u sadaqaysata arju waxaan rajaynaa oon filayaa birahaa wanaaggeeda iyo ajarkeeda ayaan filayaa iyo wadukhrahaa iyo kaydkeeda oo mxuaha xasanaadkii wanaaggii in liga kaydiyo bixinta aan bixiya aan fila wayan ka rajaynaa subxana wa tacala cinda allah alagtisaan ka rajaynaya fadachaa nabi allow dhig oo ku bixi yaa rasuulallahi xayu araaka allaahu all meeshuu alla u ku tusiyey ood alle mxuu ahaay ku faray ama alla meesha aad raalli ka yahay nabi alloo dhig weyaan ilahay meeshaad ku kasasiiy faqaala wuxuu yidhi rasul lah sal slm nabigal wuxuu yidhi bahin tanna waa la mid bakh bakh io bakhin bakhin bikhna waa jirtaa bukhna waa ma garateen marka ayadna waa kaas baabkaas waa bakhin liibaan liibaan weyaan dalika kaas maalun waa maal oo raabixun ribxay maal faa'iiday waa oo lagu faa'iiday weyaan naam naam bakhin liibaan waa liibaan liibaan weyaan liibaan bakhin waa liibaan ruwiya fi saxiixayn waxaa lagu wariyey raabixun ayaa la wariyey iyo waraayixun waraa'ixun bilbai almuwaxada wabilya almuanaat ay raa'ixun calayka nafcuhu nafcigiisa wuu kuu socon doonaa wuu kuu socon doonaa wuu kuu soo laami doonaa weyaan bayraxa xadiiqatu nahlin waa beer oo timir ahayd weyaan wa ruwiya waa la wariyay bikasri baai bada oo la kordhaba oo iyo wa fatxiha nacam bakin kal meesha jirta maalun raabixun taas ee khalada nacam faqala rasul wuxuu yidhi bahin liibaan dalika kaas maalun waa maaloo raabixun ribxay dalika maalun raabixun kaan waa maal ribxa weeyaan waqad samictu waxaan maqlay maa qultu waxaa tidhi abu talxa waan ku maqlay nabiga dheh alai slat slam wa innii anigan araa waxaan arkaa an tajcalaha inaad muxuuha u qaybiso ood yeesho fil aqrabiina dadka qaraabada inaad muxuuha dhexdooda aad dhigtooda ayaga aad muxuuha ku intifaacaan ayaan arkaa weeyaan faqala abu alxata wuxuu yidhi afcalu waan falaa ya rasuul allahi faqasamaha nabigu u qaybi abu alxata faqasamaha u qaybi abu talxa fii aqaaribihi qaraabadiis u qaybiyey iyo wa bani camihi ilmaadeertiis uu qaybiyey muttafaqun caleyh wa qowluhu maalun raabixun taa waan sheegnay bayruxaa hadda waxay ku taallaa masjid nabowi calayhi salaatu wasalaam qibladiisa dhankaas ay ujeedaan dhankaas waa hadda dhankaan annaga nooa koonfurta ay ku taallaa saas weeyaan dhanka dambe gadaal dambe saaxada iyo bannaanka barxadda masjidka oo dambe baabu malik faad meesha la yidhaha markii laga baxa barxaddaas ayay bayruuxa meeshay ku biiriga la yiraahdana baabka isaga marka la galo oo gudaha loo gala dhanka bidaxda ah ayay ina ku taallaa weyaan oo hadda ama haddii laga qaado mararka qaar waxay qaadaan gogasha masjidka waa la qaadaa ceelka marka calaamadiisii meeshuu ku yeelay saasay u koobaabeen waad arkaysaa weyaan marka labadaas meelood ay ku kala taallaa bayruxaan waxay ku taallaa bannaanka biiri budaacana oo kii ay dhihi jireen yulqii fiiha nisa alxuyad wama ila dalika nagaa xeyd ku tuura wamaa ila dalika oo ay sheegi jireen muxuu ahaa saxaabadii nabigana calayhi salaatu marka labadaas meelood halkaasay ku taalla masjidka nabiga ay galeen magaalada madiine intii ay ahaan jirtay oo madiine la dhihi jiray magaalada madiine marka laga reebo atraafti cawaali lmadiina quba iyo bani salima oo qiblatayn dhankeed iyo markii laga reebo iyo dhanka yahuuda ay degnaayeen iyo marka laga reebo magaalada madiina intii nabiga mxuu ahaa la degnayd inta ay degnaayeen inteeda badan masjidka nabiga gasha alai sala slam amaba masjid gudihiba ha noqoto amaba saaxada iyo bannaanka barxadda masjidka ha noqote saas intaasay la ekayd magaalada madiina nabigan alai sl magaaladiisa sal allah aleh wasalam nacam ayib baabu wujuubi amri ahlihi ahlkiis inuu fara waajibnimadeeda qofka iyo awlaadihi awlaadiisa almumayiziina ee wax kala soocay todoba jirka iyo wixii gaara weeyaane iyo wix la midka ahi iyo wasaa'ir man fii raciyatihi iyo mxua wax alle wixii soo haray oo raciyadiisi iyo mxua shicibkii asaga u maamulay iyo dadka maamulkiisoo siisi joogay ka mid ah inuu faraheen bitaacati illahi tacada alle iyo wanahyihim ka reebitaan uu ka reebo can mukhaalafati alla in la khilaafo amarkiisa subxaana iyo watadiibihim in la adbiya iyo wamancihim wa mancihimka reebitaan laga reebo an irtikaabi manhiyin canhu shay liska reebay inay muxuu ay fuulaan oo xumaan ay la imaadaan laga reeba ayuu baab yaga baabkan baabkan wuxuu yahay inay waajib tahay qofka inuu fara reerkiisa iyo awlaaddiisa weliba wax kala soocay oo wax fahmi karo iyo wax alla wixii hoostiisa ku sugan oo asaga mas ka yahay daacad alle inuu fara inay waajib tahay sunna maaha waa waajib kow iyo inuu ka reeba wax all wii ilaaha subxana wa tacaala mukhaalafadiisa keena iyo wax all wii ilaah amarka all khilaafkiisa keena inuu ka reebo weyaan iyo inuu edbiyo wax all wixii munkaraad iyo mxua muxaramaad ah inay ku dhacaan uu ka reeba inay waajib tahay ayuu baabkan u baab yahay weyaan qaal allahu tacala alle wuxuu yidhi waamur waxaad fartaa nabi allow ah, ahlaka ahalkaada waxaad fartaa bisalaati salaada wastabir ku sabar calayha salaada amarkeeda ku sabra iyo salaad dusheedaba wa qaala tacala wuxuu yidhi ayuha aladiina dulkii aamanuu allayna bartumey ka ilaaliyay anfusakum nafyaalkiina waahlikum ahalkiinna ka ilaaliya ka dhowra oo ka badbaadiya naaran naar ka badbaadiya waquuduha annaasu walxijaara xadiidka aad waan abi hurayrata radi allahu canhu qala wuxu abu hurayra ahada alxasanu ibnu caliy xasan ibnu cali ayaa wuxuu u qaatay tamratan timir ayuu qaatay oo min tamri sadaqa zakada timirteeda ka ah. sadaqadan macnaheeda waxaa loola jeedaa azakaat fi hada albaab fi hada alxadiid fajacalaha kadibna wuxuu geliyey fii fiihi afkiis ayuu timirtisaa u geliyey faqaala rasul rasulk wuxuu yidhi sal slm kukh kukh kakh kakh kikh wa hakada ayadna waa saasoo kale fahimtum caawa waxaa weeyaan waa baab lagu jira bakh kakh iyo tii kale maxay ya naam ayib wuxuu ku yidhi marka kuk ama ama kahin kahin macnaheeda maxay tahay ikhwa un um. wax kale mahan ya ah oo kale ha ah canugu markuu hadduu canugu barbaro soo qaata ciyaada billah afka u geliy seed leedahay ama uu gacanta usoo wado afka ugu soo wado iska dhaaf ma fahmay mogti waxaan iska dhigi waa bahal iyo ma fahmi kara waa inaad marka tidhahda intuuasanyaad ka gaarta markood ka qaado saasoo kale wa nacam nabigu wuxuu yidhi sal slm kuh kuh ama kakh ama kahin kahin irmi biha war tuur iska tuur waxaan amaa calintum yaandan ogayn anna annagana haddii aan nahay aalobaytka laa na'kulu inaanan culayn oy noo bannaaneen alsadaqata zakada inay noo bannaaneen oy xaaraan naga sooma ogid saasuu ku yidhi wey marka mumayis oo fahmi kara ayuu ahaa radi allahu tacala canhu arda ninka la yihahdo xasan ibnu caliy muttafaqun calayh wa fii riwaayatin riwaayadna qaala nabigan wuxuu yidhi innaa annaga laa taxilu nooma bannaana lanaa annaga asadaqat zakada nooma bannaana weeyaan wa qowluhu kikh kikh yuqaalu waxaa la yidhaahdaa biiskaani ilkhaa'i haada oo muxua ah, la reebo wa yuqaalu bikasriha maca tanwiin kakhin na waa la yidhaahdaa wa hiya kalimat zajrin waa kalime canaan ah oo lisabiyi canugu lagu canaanta weeyaan can ilmustaqdaraati waxyaabaha la qurinsada oo la kohdo oo lagaga canaanta weyaan wa kaana alxasanu xasanna wuxuu ah sabiyan canug yar ayuu ahaa radia allahu tacala canhu arda xadiidka aad can abi xafsin waxaa laga yidhi cumar ibnu abi salamata cabdillaahi bni cabdilasad rabiibi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga alla rabiibkiisa ayuu ahaa nabiga alla wuxuu qabay ummu salama wiilkan waxaa dhalay ummu salama ayaa dhashay rabiibku waa kaasba mar rabiib maxaa la yidhahdaa taas ma anfacays soomaaliga meelaha faqiirkuya ka midta carabiga aqnaa luqa waa luqadda ugu qanisan waa adduunka hal shay ayaa waxaa loo yaqaana dhowr shay annaga hadda waa in la israaciya oo la yidhaahdo ha fadal may dee waa istaa waa murakab mogta rabiib baa la yidhi rabiib hal kelima oo muxuu ahaa macnahaasa keenaysa laga rabaa ya maya dee gacanku samays ma rabna de baasha waxaanu baahana magac loo yaqaan ya magac loo yaqaan adeer nimay waxaad yeelaysaan soomaaliya inaad faqiir yaan isla qirana marka kadibna ama aan dhahna aad eh, islaanta aad qabtay canugeeda had dhaha ama canugii wama ilaa dalika waxaad darta la aad laakiin rabiic of soomaaliya eray bixina loo sameeya oo luqadaha saan oo kale waa in eray bixin loo sameeya oo dad la helo hadda waad aragteen wax badan facebook hadda af somaaliya u ingiliishuu noqday carabiyuu noqday wax walbuu noqday waa erabiin laakiin erabiin ma helin waxaad u bahan yihin marka in erabiin loo sameeyo hadda niminka carabta ah internetka annaga internet ma dhana sooma wax kale miyaa u naqana carabta may erabiin u sameyan waxay dhaheen ashabaka alcankabutiya ya ada hadka telefoonkana khada la lahaa warbaahin warbaahin waa caam telefishinka soo geli waxaa soo geli mxuu ahaa eh, waxaa soo geli idaacaddii waxaa soo geli warbaahintu waa caam marka internet keligiis maxaa ladhaha internet waa internet baraha taas waxaa weeyaan facebooka iyo taas waa erbixin fiican wa facebooka iyo twitterka iyo eh, instagramka iyo muxuu ahaa kuwaas waa baraha ay bulshada ku xiriirta qaybtaas ay u koobanta laakiin websaytyadan ku jirta kuma jirta waxaa la rabaa marka xifsiyada meel ah, wada aruurin kartaa la rabaa oo ah ashabaka alcankabutiya taa markaa la keenay haddii la fasiro waxay noqonaysaa eh, shabaka alcankabutiya maxay noqonaysaa ya shabakada caaradda miya naam ayib marka rabiib ayuu ahaa marka rabiibkaas waa kaas waad garateen nacam rabiibi rasuulka ala sal alla slam qabay ay dhashay qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahay hulaaman wiil ayaan ahaa fii xijri rasuulilah rsulka sal sl ku sugan tii aad sheegayso wayaan xijrigii tan waa marka dhabta nabig alai sal slam waa asaga ay gacantii ugu haayay oo ay soo barbaariyen weyaan saas waa oo hooyadayna muxua haskiisa ay ahayd ayaan ahaa sal wa fi saxfati saxanka ama xeerada ayay ku wareegi jirtay inta wax ka qaad inta wax ka qaad marka la cuna meel kuma sugnaan jirin weyaan radi allahu tacala anhu arda saasa ay ahaan jirtay faqaala lii rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm ya ghulaam wiilow sami illaaha ilaahay magacaaw oo bismillaahi dhah wakul waxaad cuntaa biyamiinika midigtaadana ku cun wakul waxaad cuntaa mimaa ilayka inta kusoo xigtana cun oo meel ku dhaafsan ha cunin weyaan famaa zaalat kama tilka arrinka asagoo nabigu ula dardaarmay icmatii qudashadayda aan wax quuta bacdu intaa kadib saasaan wax quudan jirin weligay markuu nabigiisi bismillahi dhihi jiray halka isoo xigta ayaan wax ka cuni jiray culimada marka waxay leeyihiin radia allahu tacala anhu ardahum waraximahum cunada waa haddii ay hal sinfata timir bas waa halkan marka inaad timirti nooccasaa iyo nooa aad ku quruxsa aad raraadsato oo saas tan lagu diida taas ama oodkaci ama maa ilaa dalik wixii cunnada isku noocaa eh, laakiin haddii cunnadii ay kala duwan tahay oo xagga bariisaa saaran inta waa baasta inta waa ugaali inta waa gideeri inta waa hilibka noociisa taqaaneen marka dhankaada waxaa soo xigo un bas <laughs> soomaalida laskuma fihno gaalida moogta aad kuma fihno sidaas maaha marka maxaad samaynaysaa <laughs> gaalida baad cudi marka dhib lahayn culamada marka waad marka ayada ah waad soo laacan karta ay leeyihiin raximahumullah raxmatan waasica wtaiishu taduuru fii nawaaxi axafa saxanka dhinaciisa ku wareegaysa weyaan xadiidka saddex boqolaad waa ibni cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxu yidhi ibn cumar samictu rasul lah ban ka maqlay sal slm yquul nabiga nuula kullukum dhammaantiin raacin la jira ayaa tihin wa kullukum dhammaantiin mas-uulun waxaa laydinka weydiinaya can raciyati wuxuu la jiray walimaamu imaamkana raacin waa la jira wa mas-uulun waxaa wax laga weydiin doona can raciyati raciyadiisa wax laga weydiin doonaa warajulu ninkana raacin fii ahlihi ahlkiisu raaci ka yahay wa mas-uulun waa laga weydiiya can raciyati racigiisa iyo waxyaabihii uu la jiray la jiritaankiis wuxuu la jiraya wax laga weydiinaya walmaratu haweenaydina raaciyatan waa la jirta weyaan fii beyt zawjiha guriga ninkeeda ay la jirta ka tahay weyaan wamasuulatan waa laga weydiin doona can raciyatiha raciyadeedii ayaa wax laga weydiin doona wlhaadimu haadimkana xadiidka intaasaa dheeriga fiiriya wlhaadimu khaadimkana raacin waa raaci fii maali sayidii sayidkiisa maalkiisu raaci ka yahay wamasuulun waxaa laga weydiin doonaa can raciyatihi raciyadiisa fakullukum dhammaantiin raacin ayaa tihiin wamas-uulun waa laga weydiin doona can raciyati raciyadiisa muttafaqun calayh xadiidka saddex boqol iyo koobaad وعن cمر بن شhcيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم جميعا قال wuxuu yidhi qala rasul رsul وxuu yidhi sal الله علي sلم muruu waxaad fartaan awlaadakum ilmihiin waxaad fartaan bisalaad salaada fara wa hum ayagana abnaa'u sabcin ayadoo toddoba sano jira salaada fara weeyaan wadribuuhum garaaca calayha salaada ku garaaca wahum abnaau cashra markay toban sana ay jiraan abnaau cashra toban jiryaal ayagoo ahna ku garaaca weeyaan wafariquu kalageeya baynahum dhexdoodana filmadaajici makaanu jiifkan ku kalageeya oo gabdhihii iyo wiilashii iyo wixii iyo hala kala qaado oo gabdhihiina qolal wiilashii qol gabdhihii qol wiilashii laftirkooda haddii ay suuragal ay tahay oo muxuu ah dhibaato badan ay jirin in mid walba muxuu ah firaashkooni la siiyo wamaa ilaa dalik saas lagu tarbiya ayuu nabiga faraa sala allahu aleh ali wasalam xadiidun xasan rawahu abu daawuud biisnaadin xasan xadiidkan waa xadiid saxiixa adiika ah waan abi urayata waxaa laga wariyey abrata ibnu macbadin اljuhani radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allah alay slam callimuu warbaray asabiya sabiga waxaad bartaan asalaada salaada bara lisabci siniina toddoba sana markuu jira bara wadribuuhu u garaaca calayha salaada u garaaca ibna cashri siniina yahay u garaaca weeyaan xadiiun rawahu abu dawuud wtirmidi wa qala wuxuu yidhi xadiiun walafd abi daawuud waxaa ku sugnay mur waxaad fartaan asabiya sabiga bisalaad salaada fara idaa balaqa hadduu gaara sabc siniin toddoba sana hadduu gaara waxa weeye salaada fara saxahu lalbani fi lmishkaah baabu xaqi iljaari walwasiya baabu xaqi iljaari jiraanka xaqiisa ayuu baab yahay weyaan qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi wacbud ullaha la caabudo walaa tushrikuu ha u shariig yeelina baabu xaqu ljaari jiraanka xaqiisa ayuu baab yahay iyo wlwasiyati dardaaran lisu dardaarma bihi jiiraanka lisu dardaarma in ixsaan loo sameeyo inaan la dhibaataynin in la dhaqaaleeyo oo laisu dardaarmo iyo xaq uu leeyahay oo laisu sheega ayuu baabkan u baab yahay weyaan nacam qaala allahu tacala ale wuxuu yidhi wacbuduu waxaad caabudaan allaha alla weyne marwaxadda miyaa la rabaa in la shido ah, waa baab kale ayib haddii kulayl u jirba hash waa laydin Ah. Ah, kuleylkana <laughs> naam ayib qaala tacala alla wuxuu yidhi wacbud ullaha la caabudu walaa tushrikuu bihi shayan shay hala wadaajinin wabilwaalidayn labadin dhashayna iyo labadana dhashayna wabilwaalidayn labadi waalidna ixsaanan ixsaan ha loo wabidilqurba qaraabada kan u saaxiibkaana ixsaanka loo sameeya iwalyataama mxuah agoonka iwalmasaakiina masaakiinta iyo waljaari jiraanka dilqurba kan dhow ah jiraanka dhow amaba qaraabanimo nasab ha noqoto amaba mxuu ahay qaraabanimo guri ha noqoto waljaari iljunubi iyo jiraanka fog iwasaaxibi saaxiibka biljambi dhinaca saaxibka kugala ah weyaan iwabni sabiil ibni sabiilka musaafirka ah iwamaa shay wamaa adoomma malakat aymilkisa imaanakum gacmihiin ay milkisa inta iyada ahba inaad ixsaan u samaysaan ayaad rabbi idinfara subxana wa tacala wacbudullaaha alla caabuda walaa tushrikuu bihi shayan wa bilwaalidayni labada indhashayn ixsaanan wa bidilqurba ayagana kuwaasoo dhan ixsaanan weyaan naam xadiidka saddex boqol iyo saddexaad waa ibni cumar radi allahu tacala wa caaishata radi allahu tacala canha qaala waxay yidhahdeen labadaas saxaabi qaala rasul rsulkan wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wslam maa zaala kama zuulan jibriil yuusiinii inuu idardaarmo biljaari jiraanka inuu idardaarmo xataa danantu ilaa aan ka maleeya annahu jibriil sayuwariuhu inuu isdhexashiin doono oo dihi doona jiraanka ha isdhexleena inaad dhaha ilaa aan ka maleeya weyaan muxamedow jiraanka sal allahu alay slm muxamedow jiraanka muxamedow jiraanka muxuu ahay dardaarankaas saa u wada jibriil ilaa aan ka malayo inuu dhihi doono ha isdhexleenmjiraanka xadiikaas cajaa'ibu leeyahay horta waa muttafaq calayh waxaa ka sii khatarsan kor waxaa ka jira inayni min almukiriin dadka axaadiista nabiga sal l slam badiyey oo in badan axaadiista nabiga weri alayh salat slam waad ibn cumar iyo caaisha radi allahu tacala canhum labadooda ayaa kor ka wariyeen hoosna waxaa ka wariyeen imaama almuxadisiin abi cabdillaahi wa abi muslim an abi dr radi alahu taala anhu qal wuxu yhi qala rasul wuxuu yidhi sal allah alay slem yaa abaa dar abaadaru idaa abaqta haddii aad kariso maraqatan maraq haddii aad kariso faaktir waxaad badisaa maa ahaa biyaheeda badi weyaan oo maraqa biyihiisa badi watacaahad kadibna muxuu ahaa ka warhaay oo la soco jiiraanaka jiiraankaada xaalkoodana la soco oo maraqa asaga wax ka gaarsii maraqa marka inta badan carabta waxay isticmaali jireen iyo wakhtiga nabiga calayi slat slam laba shaya quutilhaalibka ahaa labada shay wuxuu ahaa waxay ahaayeen timirta iyo khubsiga nooc kastaba laga sameeya ama xindada laga sameeyo ama shaciirta ha laga sameeyo ama burka ha laga sameeyo waxyaabaha khubsiga ah oo rootiga iyo wax la midka ah hadda anaga gacan midig waxaa ah oo soomaalida dhaqankeeda ah bariiska iyo iyo baastada hilibkaana soo raaca ummadaha qaarna waxaa weyan rootiga ayaa u asaas hadda carabtoo kale aan kudheku dhex noolaan jirnay eh, markii laga soo taga muraadaha iyo waxyaabahaas bariiska iyo waxyaaba bariiska u badan taqriiban waa jirtaa laakiin cunnada quracdoo kale iyo cashadoo kale bariis lagama yaqaan cunnadooda waa rootiga xitaa qadada laftirkeeda xataa haddii bariis la keeno inta badan rootiga iyo maraq yaroo la socda waa la soo dhiga rootigan balbalaarsan ha noqdo ama kana dhuubanoo samuuliga idhaan noqdo marka ummadahan hadda oo ruushka iyo dhankan muxuu ahaa ka xorooda dad u mudaaharaadaasoo maqli jirin muxuu qabsiga kuwaa iskaba dhaaf masar haddoo kale masar mabariisa laga cunay baasta rootigaasa muxuu marka haddii rootigaa dowladda ay kaba weyday iyo khubsigaas waxaa waa mudaaharaad iyo dhibaatooyin iyo howlo badan ayaa dhici wa rootiga marka waa inaysun dhaafin halkii shilin labaatanka shilin waa in shan xaba ama lix xaba rootia marka m lagu heli karo hadda ilalaan saas ah, masaarida waa saasoo kale sacuudigaoo kale waxaa weye bac dhanoo intaan la eg oo rooti ah waxaa lagu gataa eh, waxa u dhigma labaatan iyo shan shilin ayaa lagu gataa annagana halka rootiga muxuu joogaa meeshaan kan oo dhuuban soddon shilin lama kaba ilan magt xagga way kabayaan quutalqaalib uu yahay naam ayib marka in mxuu ahaa dadkaas maadaama ay rootiga ay haystaan inay maraq u helaan ayaa ku adag maraqana inta badan hilib iyo wa loo helo haddii marka aad mar un maraq aad ku karsiiyo maraq asaga mxuu badi jiiraankaada ka warrahay si rootiga ay ugu eh, suugaystaan weeyaan nacam xaq uu leeyahay wa fii riwaayati riwaayad lahu uu leeyahay ninka la yidhi abu dar can abi darin qaala wuxuu abu dar ina khaliilii kii aadka anu jeclaa sal allahu calayh wasalam waa nabi maxamed urjad alai slat slaam awsaanii waa ii dardaarmay idaa abata haddii aad karisa wuxuu igu dardarmay idaa abaqta hadii karisa maraqan maraq haddii karisa fa aktir badi ma ahaa biyaheeda badi weeyaan uma intaa kadibna undur waxaad fiirisaa ahla beytin ahla beyt oo min jiiraanika jiiraankaada fiiri fa asibhum ka asiibsii oo ka sii minhaa maraqa mxuuaha xaggeeda bimacruufin wanaag ku sii weyaan maraq inaad war maraqan qaata inaad tirahda iyo inaad usoo mxua inta maraqi la soo qaada kadibna maanta de waxaa weyaan maraq cajaa'ib badanaan karsanay ama maraq noocaasa ah mxu ayaa jiro eh, rootiga mxuu aha maanta in la suugayaa loo baahan yahay wamaa ilaa dalika abiicada dee ummadda jiraanka si ay ula tacaamulaan dumarka waliba arrimaha aad u yaqaano kuna fiican jazaahum allah khayran oo maalinta sabta iyo weliimada ay jirto ad aragteen xaafadaha in badan oo jiraanka warba waa lasii wargeliya waxa la lahaa maanta waxaad yeelaysaan jikada kanasta markaa saxarna isku dadan iyo baalo isku daboolan iyo muxuua ah waxbaa loo geeyaa sooma waa caado aad u fiican xaqiiqatan inaad maanta halkan ay muraad uu ka jira reerkii kalena ay muxuu ahaa ay xaaladooda iska ashahayn oo waxyaabo qalalan amaba maraqbilaash waxaan dhihi jirnay ay karsadaan sax ma ahan ayaa biriga iyo basamafalka ugu habboon kuwan jiraanka ku habboon marka dhaqankan somalia hadda la sameeyo in eh, xaafadaha raashinka la eh, wixii meesha lagu cunayna loo eh, muxuua ah, qayb loo reeba qayb kalena xaafadihii dhaweyn la geeyey waa dhaqan aad u fiican in la xoojiya lana ammaano mudan sida dhabta ah nacam saddex boqol iyo mxuuah shanaad waan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiy nabigeena sal slam qaal nabigen wuxuu yidhi wallahi baan ku dharteen laa yuminu ma rumeeyo wallahi baan ku dharte laa yuminu ma rumeeyo wallahi baan ku dharte laa yuminu ma rumeeyo iimaan lagama helo weeyaan iimaan kaamila qiila waxaa la yidhi man waa ke yaa rasuululahi rasuulka alleh kaas waa ke qaala wuxuu yidhi ki laa ya'manu uusan ka aamin noqonaynin ood ka mxuu ahay badbaadaynin jaaruhu jiraankiisa bawaa'iqahu shartiisuusan ka badbaadaynin shartiisuusan ka badbaadaynin kuwa xafaayadaha korka soo tuuran ka warrama kuwa ayaga iimaankooda sayihin ama wasaqda iyo biyaha mxua ku soo gurigaa la degan yahay guriga asaga marka waxaa weeyaan guryaha qaar waxaa loo bixiy mataqanan meeshaan guryaha qaar oo la degan yahy waxaa loo bixi mataqana weliba dabaqyaha dheer ya tifqaaye iyo uraaye iyo ma ikhwaani qof mumin oo iimaan lah inuu muxuu ahaa biyo soo daadiyo oo muxuu ahay xafaayad soo tuura oo waa laga yaabaa horta kuwaan tifqa ay le qaarkood inay cilada shacabka ahayn oo dadka kaleys aynan ahayn oo laga yaabaa habka abdhismeedka inuu xun yaha laga yaabaa oo muxuu ahaa wax ay ka duldulaali wax ay jiraan nacam laakiin haddii qofka muminka u ogaada tusaalahaan meel baa deganta meel salaa deganta meesha saloo degan tahay musqushaadii musqul hagaagsan ma biyihii waa kasoo mxuaha dusayaan waa kasoo duxayaan kadibna qaybta ka horreysay ay hooseysay ka dufqayaan waxaa waajib kuga ah inaad dhibka asaga ah ayaga dhibu ku yahay jikadii alaga inu kutifqa qofkii muxuu ahay qabaystay oo khamiiskiis xirtay oo salaad soo socda laga yaba inay wixii kusoo tifqaan inay nijaasiyiin laga yaaba sooma ay ahayn muxuu ahay daahir dhibaatooyin badan cunada kaga tai ilmiha kaga tai dharkacda kaga tai salaadii ay ka hadlayni gurigay ka oranaysa wamaa ila dalika marka inaad qofka muminka aad gacantiisa iyo qalbigiisa qofka muminka inuu ilaaliyo ay la jirto waa shay laazima marka dadka ayaga laakiin meelo badan oo hadda wasaq ay ka jirto oo uraysa oo guryihii daaqadihii ay khariban yihiin waxaas kulli dadka ayaa samayna arrinta ayada marka iimaan maha ikhwaani fillah waa mushkilad arrin sax ma marka arrinta ayada bal aad haqaafada dhaqankaas ha bedelo waxaan maqlaya idaacaddan waxaan ka dhegaysanayay mar dhow xamar ayaa tabeelooyina meel lagu soo dhejiyey tabeelooyinka marka waxaa ku dhegan waxaa la leeyahay gurigaada hortiisa wixii aad degaysa fiiri oo ka warqab wixii aad soo tuuraysa ka warqab meeshaad ku tuuraysa adiga in wacyigelin waa wax fiican in dad lagu wacyigeliyo ummadda soomaaliyeed runtii dhankaas waxay ku yihiin waa kulli danyihin sababta maxay tama taqaanaan dowlad la'aan hadda maxaa soomaali waxaa dhigay ninka dantiisa iyo asaga wixii khuseeyo wax ka foortisan ama ka dannimo badan amaba kaga dadaal badan soomaali lama arko ad aragteen dantiisana ay tii qabiilka soo gashaan waxaa laga yaabaa iyadna inay ku soo xigto sooma laakiin danta guud ahaaneed danka ma lahan hadda soo tuura muxuu ahaa dheebarka ama xafaayadda bannaanka kusoo tuura gurigiisa waa nadiif uunsiga iyo maasha allah gudaha bannaankiina ila bannaanka waa maslaxad isku wadanay sooma dayacaaddaas marka uu dayaca waxay keen dowladla'aan markaad guriga bannaankaada adiga aad ihtimaam iyo ictinaa iyo inaad nadiifis ay caqligaaga iyo wax aqoontaada iyo waxaa weeyaan iyo diintaada ay ku siin weyda iyo xilkasnimada ay ku siin weyda inaad gurigaada hortiisa aad nadiifiso inaad dowladda sistam ku siini marka mishkiladda annaga nahaysat haddii aan maslaadsliidaajeedmaadarateenguryaheena hadda sha allah guriga mutuleelada nalalka quruxda carafka bannaanka usoo baxa marka ikhwaani arrintayda bal halaiskaga qiyaas qaato oo maslaxada guud ahaaneed aan xeerinno oo maslaxada guud eh, gaar ahaaneed saan u xeerinno tan guud ahaaneed ayadaan ugu dadaalno nacam intuusan wadaad soo gaarnan ka gaarsiina xadiidkan kale ayib wa fii riwaayati riwaayadna limuslim ku sugan laa yadhulu jannata jannada ma galo man laa ya'manu qofkuusa ka aaminahayn jaaruhu jiiraankiisa bawaa'iqahu shartiisa weyaan albawaa'iq alghawaa'ilu wshuruur waa shartuun iyo balada xadiidka aad wa canhu waxaa laga wara abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal lla slm ya nisaءa almuslimaat haweenka muslimaadka ahu laa taxqiranna yaynan yasin jaaratun jiiraan lijaaratiha jiiraankeedii ay ka yasin inay wax siiso yay ka yasin weyaan oo ay ka yaraysanin firsan shaat neef ari ah ba allah ka dhigay firsana shaat neef ari ah ri qoobkeed ba allah ka dhigay marka yayna xaqinin oo wax yar ba allah ka dhigay hadiyada in liisu geeyo oo tahaadu taxabu nabiga sal alla slam isu hadiyeeya marka waxaan yar miyaan u geyn karaa waxa miyaan kula aadi karaa maya yayna xaqirinu nabig sal allahu aleh ali wasalam xadiidka saddex iyo toddobaad wa canhu waxaa laga wariyey ninka la yidhaahdo abi hurayra radi allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi abu hurera ana rasul rasulka sal l slm qaala nabigan wuxuu yidhi laa yamnac yuusan diidin jaarun qof jiiraan ah jaarahu jiiraankiisa yuusan u diidin laa yamnac yuusan ka reebin uusan u diidin jaarun jiiraan jaarahu jiiraankiisa yuusan u an yaqriza inuu ku tallaasho ood ku qabsada khashabatan laan fi jidaari darbigiisa inuu laan ku qabsado ood ku dhisan raba yuusan u diidan weeyaan uma intaa kadib yaquulu wuxuu leeyahay abu hurayrata abu hurayra maa lii araakum maxaan idiin arkaa canha sunnada ayada ah mucridiina kuwa ka jeesta inaad tihiin maxaan idiin dambe oo mxuu saxaabadii intooda badan ay dhinteen abu hureyran uu nool yahay ayaa dadkii uuu sheegaya wuxuu leeyahay sunnada ayada ah oo qofka jiraanka inaad muxuu ahay derbigaagii aad derbigiis ku qabsado odlaanmuinta soo qaada kadibna ku qabsada halkaa ku dalaalimaysta ama uu kaga dhigto guri ka samaysto derbigaadi uu derbi ka dhigto inaan loo diidin ayaa nabiga amray sal allahu aleh ali darar iyo dhibaato kuu baab kale nacam ood gurigi inaad duma amaba dhibaato ay ka ratimayso baab kale laakiin in loo diida nabiguu diida alai sla dadka dadkii wuxuu leey marka maxaan idiin arkaa inaad arrinta ayada aadan dan ka lahayn dushaan inkaga turay ayuu le marka waa noo soo socotaa nacam maa araakum waxaan idiin arkaa canha iyada xaggeeda mucridiin aad ka jeesataan wallaahi baan ku dhaartay la armiyanna waan tuuri oon tuuri biha sunnadaas bayna aktaafikum garbihiinna dhexdooda ayaan ku tuuraya weyaan waan inkasoo daba tuuraya xataa adinkood kasii jeesto oo kasii socda ayaan dushin kaga dhufayn dabarka weyaan saasuu le radi allahu tacala an arda muttafaqun caleyh ruwiya waxaa la wariyey khushubatan khushubatu bilidaafa maxaa qoran khushuba maxaa iduu qoran adi meeshan waxaa qoran khushubahu laamankiisi weyaan jamcu khashaba biاlidaafati wاljamci waruya waa la wariya khashabatanna waa la wariya bitanwiini cala alifraad iyadoo mufrad ah oo mxuu aha laba kordhaba weyaan qwluhu waqwluhu ma lii araakum canha mucdin ay can hadihi anhu waxaa laga wariyey abu hurera radi alahu taala an rasu nabigan wuxuu yihi man kaana qofkaad yumin mid rumey bilah alla weyne walyowmi ahir maalinta ahra falaa yuudiyuusan dhibin jarahu jiraankiisa waman kaana qofkaad yumin mid rumey bilah ilah walyowmi alahir maalinta ahra falyukrim ha karaameeyo dayfahu martidiisa ha karaameeyo waman kaana qofkaada yumin mid ramay bilaahi alla weyne walyowmi alahir maalinta ahro falyaqul ha ku qawla oo ha sheego khayran khayr ha sheego aw lyaskut ha aamusa muttafaqan caleyh xadiiaad an abi shuraxin waxa lg alkhusaaciy radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigana sal alla slm qala wuxu yidhi nabigeena man kaana qofkaad yuminu milm bilah la weyniy walyowm alahir maalinta akhra falyuxsin ha u mxua wanaag falo ilaa jaarihi jiraankiisa waman kaana qofkaad yumin mitm bilahi ilah walyowm alahir maalinta akhra falyukrimha karaamayo dayfahu martiisa karaameyo waman kaana qofkaad yumin mitm bilahi ilah walyowm alahir maalinta akhra falyaqul ha ku qawla khayran khayr labada jiiraan oon leeyahay haddii ay qaybsamayso oo labadaba gaarsiin kara waa sax laakiin hadaayaadka qaar inaan la gaarsiin karna laga yaaba marka keen hadiyada aan mxuu ahay u hadiyey ama aan hormariya qaal wuxuu yidhi ilaa aqrabihima kan kugu dhow minkii adi xaggaada baaban xagga albaabka kan u dhow oo kugu dhow ka asagoo hadiyey tusaale ahaan eh, qolal isku dhegan qol ayaa kugu dhegan abaabkiisaguri kale kugu dhegan albaabkiis wuxuu ku jira todoba mitir kan kalena wuxuu ku jiraa han mitir kee loo hadiyeyna kan anta mitir mid xaggaadoo ka jeeda maalan saas u jeeda midna waa kaas hor jeeda saasuu albaab kuu fiirinaya kee loo hadiyeynaya kusaira nacam ilaa aqrabihima marka saas weeyaan nacam xadiid saddex boqol iyo tobanaad an caaishata radi allahu tacala anha qaalat waxay ta aisha qultu waxaan yidhi ya rasuul allah yow ina lii jaarayni laba jiraan ayaan leeyahay failaa ayihima koodeeba uhdi aan u hadiyaya qaal wuxuu yidhi alaa aqrabihima kan kugu dhow minka adi xaggaada baaban xagga albaabka rawahu albukhaari xadiidka aad oo xadiidka u dambeeya mxuuha cajarka ah wacan cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yidhi qala rasul rasul wuxuu yidhi sal allahu aleh waslem khayru lasxaabi asxaab waxaa ugu khayr badan cind allaahi alla agtiis tacaala kor ahaaye khayruhum kanagu akhyaarsan ugu khayrka badan lisaaxibihi saaxiibkiis ugu khayrka badan wa khayru ljiraani jiraan waxa khayr badan cind allah alla khayruhum kan ugu khayr badan lijaarihi jiraankiisa weyaan rawahu tirmidi ayaa wariyey wa qala wuxuu yidhi tirmidi xadiiun waa xadiid xasanun xasana sheekh ilbanin cali raxmatullahi wuxuu yidhi waa xadiid saxiix ah marka qofka jiraanka ah waa kala duwan jiraanka jiraanka qaarkood waxa weeyaan ixsaan badan bay samaynayaan oo wanaag badan ay la imaanayaan waxay isku dayayaan jiraankooda kii xanuunsan inay ka warqabaanay booqdaan kii baahan inay wax siiyaan kii waxaa weyaan dhibaysan dhibka ay kala qayb qaataan kuwii iskhilaafsan inay khilaafkoodii wanaajiyaan qaarna waxaa weeyaan uu soo geli u bixi haba yaraatay war ma haya marka jiiraankaas marka noocaas ah ayaa ugu khayr badan wix jiiraan kadalika marka asxaaba la yahay oo dadka saaxiibbaa la yahay hebel asxaabtiisi iyo mxuah saaxibadiisi iyo allah sooma saaxibo waxaa ugu qiimo badan ugu wanaag badan saaxibka saaxibadiis ugu wanaag badan ceebteeduu qaryaa wanaaggooduu faafiyaa markay baahdaan ayuu garab u noqdaa markay jiradaan ayuu garab galaa markay dhibaatadaan dhibaatadu la wadaaga wamaa ilaa daalika qofka noocaas ayaa asxaabtan ugu khayr badan ugu wanaag badan weyaan in kasta oo la yidhaahdo qofka saaxibkiisa wuxuu garanayaa ya fi shidda markii aad maanta qurux badan tahay ood caafimaad qabto ood eh, baabkaada isku aadanya oo markii maqaaxada la fariista aad koobka shaha shubi karto oo markii muxuu ahaa gargar ama mid ha noqdo muxuu ahay qaraabo ama ha noqdo mid muslim ama mid muxuu ahaa kale ha noqde oo bannaan la yidhaahdana muxuu aha lagugu tirsan kara muxuu intii loo baahnaa marka ayadaa ood caafimaad qabta oo diglaynaysa asxaabtaada aad bay u badan yihiin ya laakiin maalintaad sariir ku aruurta ood waxbeesho asxaabtaada maxay noqonayaan aryaraan badana oo koobnaan badana hada wallah aclam wsal allah wslm ala abdi warasuuli mustafa naam